jihaada jihaada jannaa rabbi doona jiryaahow diriira jarjaara cadowga jihaada jihaada jannaa rabbi doona jiryaahow diriira jarjaara cadowga jidadka ugaala jibtaana kuriida jabshaaha ku guuba jaxiimaa sugaysee jidadka u gaara jibtaana ku rida jabshaaha ku guuba jaxiimaa sugaysee jihaada jihaada jannaa rabbi doona jiryaahaw diriira jarjaara cadowga jihaada jihaada jannaa rabbi doona jiryaahaw diriira jarjaara cadowga jilbaaha u dhigta midkii jeestaliifa madaaxa ka jabshaa midadkooda jiida jilbaaha u dhigta midkii jeestaliifa madaaxa ka jabshaa midadkooda jiida jihaada jihaada jannaa rabbi doona jiryaahow diriira jarjaara cadowga jihaada jihaada jannaa rabbi doona jiryaahow diriira jarjaara cadowga jannaaliyo leego jameeciyo balcad jabkii geel ku gaaray jaleeca dadkaygow jannaaliyo leego jameeciyo balcad jabkii geel ku gaaray jaleeca dadkaygo